samaystoo yidhaahdo hadda iyaguba waa cadowgaas iga bixinaya beledka laakiin uu u gutay islaamkana laguma yaqaano islaamnimada qof un muslimaha sidaa sameeyey ee islaamka waxaa calaamad u ah nebi moxamed sala allahu calayh wasalam iyo kitaabkii alla u soo dhiibay wixii kitaabkii alla soo dejiyey lagu arko waxaa la dhihi karaa waa diinka islaamka wixii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam laga soo gaarana waxaa la dhihi karaa waa diinka islaamka waxyaalaha kaloo dhan waa la miisaama laakiin arintaas dadka muslimiintaah waa fahmi karaan laakiin gaaladu ma fahmi karaan gaaladu hadday qof muslima dhaqan ku arkaan waxaa dhici karta si fudud maadaama ay awal ulbooca ugu tukubayeen inay yidhaahdaan dee islaamka aad dadka ugu yeeraydaan waa nuucaan ilaa awalay marmarsiyo iyo meelay u soo maraan la aayeene dacninta ay duraan marka islaamka waxaa lagu yaqaan waa nebi moxamed wuxuu la yimi sala allahu calay wasalam wixii qof kale la yimaada ee qalloocaha la arko waa in la xaqiijiyo inaysan diinka islaamka ahayn hadda marka tusaale markii uu wuxuu isbabardhig ku samaynaa ee nabi moxamed sala allahu calayh wasalam iyo dadkii hadyigiisii qaatay siday ahaayeen waa dersigii hore maantana wuxuu babardhig ku samaynaa soo garab dhigaa dad kaleo maanta muslim sheegana wa khaasatan qolooyin oo yurubta ku nool uu ka sheekayna oo yurubta igala soo xidhiireen uu leeyahay ama qaarkood waaba ii yimaadeen oo muslimiin ah oo meelahaas ku nool oo dadkii gaalada ahaa ay markii dambe muslim markay maqleen waxay fahmayeen tuug marka muslim la yidhaha waxa usoo baxa qof tuuga macnaha waana waxa arinta heerkaas gaarsiina waa dadkaas la nool gaalada qaar ka mida ma wada ahan dhammaan waa qaar ka mid ah oo tuugo iyo khiyaano shaqadooda dhammu tahay ha ahaatee hadday dad faasiqiin u eg noqo lahaayeen oo taariku salaada oo aan tukan oo waxaa la dhihi lahaa hade waa dadkaas waa dad naga inxiraafay laakiin waa dad markay sheekaynayaan diinka ka sheekayna diinay ka sheekaynayaan jihaaday ka sheekaynayaan kitaabka allo laysku xukumay ka sheekaynayaan qofkii marka wuxuu u qaadanaa inayba yihiinba muslimiinta xulkoodii iyo dadkii matalayay muslimiinta marka taasuna waa musiibo kale waa musiibo kale markaasay waxay gaartuu leeyahay markii dambe muslim haddii nin gaalu maqlo tunbaba waxaa usoo suraysa tuug tuuga usoo suuraysma slim muslim soo maana khalaadku waa tuug inuu ku xaduu raba inuu ku khiyaanuu raba taasaa usoo suuraysa waana nimankaasaa ka shaqeeyey niman oo aad u shar badan culummada soomaaliya waddamadaas tagana way ka sheekeeyeen nimankaas qaarkood waxa weya zunaad saanigiina weeye oo waxa weeyaan dumarka zaanigeedka ah ee waddanka jooga gaaladaha iskala tumanaya haddii la yidhahdo war zinadu mas xaaraan waay leeyn waa xaaraan zinadu oo gabadhan islaamada kaafirada xaad ula tumayda may wa addoontaydu leeyi wuxuu leey magaalada markaan soo gelayey maalan london oo kale markuu iridda ka sii galaa uu leey allahu akbar waxaa niyasuule inaan qabsaday magaalada oy addoommo aniga ii yihiin <laughs> bal fiiri inna lilaahi wa inna qole axbaash la yidhahdaa ugu badan qaabkaas siday nooga sheegeen culummada meeshaad joogi jireen haddana waddanka nala joogaan alxamdulilah marka waa iska talaacub maadiga london tegaa wax qabsaday adaa addoon camalahe meesha marti ku eh oo laaji eh laa ilaaha ilaa anta marka kuwaas iyo kooxaa lamidkaa shar badan ay ku hayeen islaamka wuxuu uhi shiiku walyowma maanta taatiinaa waxaa noo imaanaysa shirdimatun koox waa daa'ifa walyowma maanta taatiinaa waxaa noo imaanayda shirdimatun koox kooxdaasoo min almuxtaaliina dadka xeeladaysta ka mida calaa sharci sharciga bismi اljihaad magac jihaaday ku xeeladaysanayeen magacaas jihaadkay sheeganayaan waa kuwaasoo haddee gabdhihii la tumanaya oo zuna zaanigiin ah markii la weydiiyana waxay lehin zaanigiin manihin waa addoommadayadii gabdhuhu gaaladaanoo dhan waa qabsanay londonuu joogaa london naagaa jooga dhan wuxuu le anay addooma ii maxaa yeele markaan soo gelayo aniga hoos u yidhi allahu akbar khalaas markaasuu iskala tumanaa gabdhihii dariiqyada awalba zinada u taagnaa marka kooxdaasoo min almukhtaaliina kuwa xeeladaysta ka mida calaa sharci bismi ljihaad ku xeeladaysta yuriiduuna waxay doonayaan kooxdaasu iqnaaca almuslimiina muslimiinta inay ku qanciyaan bididi daalika islaamkii shay lid ku ah oo ay yidhahdaan sidaana islaamnimadii saasay rabaan islaamkii wax lid ku ah oo zine ah oo tuugannimo ah oo dulmi ah ay waxay rabaan inay dadka muslimka ku qanciyaan haada huwa alislaam waa kana islaamku Ah, islaamkii kii nebi maxamed aan ku soo qaadanay maahan ee waa kan inayna yidhahdaanay rabaan oy nagu qanciyaan sidaasay rabaan xadiiun wuxuu yidhi sheekadooda alabaru weynanka badan can ilxukmi waa in wax lagu xukumo bima anzala allah o wa can qitaali acdaai iyo acdaada in lala dagaalamo wa can muxaarabati yahuud yahuudda in lala dagaalamo walcilmaaniyiina in lala dagaalamo fiiri marka hadalkay ka sheekaynayaan qofku arkaa wuxuu moodaa wuxuu isleeyahy waaba xulkii muslimiinta kitaabka ilahi waa in wax lagu xukumo maanta qawaaniina meeshta qabsatay waxa weya kitaabkii alle waana laka fogeeyey waxa weeyaan yahuud iyo cadow meesha u teliyey calmaaniyiin xumay soo tababareen ayaa nagu cayaaraya markaasa qofku markuu arku isleeya khalaas waa xulkii muslimiintao dadkii la rabayba weeye ayagu hadhowna ficilka soo socda fiiriha wuxuu yidhi xadiium hadalkooda alakbaru weynanka badan can ilxukmi waa laga sheekeeyo bimaakii anzala allahu soo deji can ilxukmi in wax lagu xukumo ay in laga sheekeeyo way hadalkoodu can ilxukmi wax lagu xukumo bimaa anzala iyo waxay kaloo ka sheekaynaan wa can qitaali alacdaai cadowyaalka in lala dagaalamo wa can muxaarabati alyahuudi yahuudda in lala xarbiyo lala dagaalamo waalcilmaaniyiina cilmaaniyiinta in lala xarbiyo yashraxuuna way sharxayaan madaahibahum calmaaniyiinta iyo yahuudda madaahibtooda saasay qabaan saasay u dhaqmaan saasay yeelaan waa ahlushar wa yusharixuunahaa way sharxayaan tashriixan sharixid ad ay ugu sharxayaan wayunadiduuna waa ku celcelinayaan bimustacmaraatihim gaaladaas gumaysiyaalkooda halkaasay gumaysteen aggay baabiiyeen afghanistan waa ku asbaabiyey somaaliya way baabiiyeen agga waxa weeyaan falastiin waa kuwaas ku tuntay shiishaanay ku tunteen xaggay baabiiya meesha toban ay ku dileen ciraaq wixii ka dhacay bal fiiri syriya bal fiir markaasaad is war qiiro badana war waaba dad nooloo muslimiinta u danqanaaya waxa weya gumaysiga gaaladu ay muslimiinta ku hayday soo bandhigaayeen ah, taas unbay ka sheekaynayaan wayunadiduuna waa ku celcelinayaan bimustacmaraatihim gaaladaas gumaysiyaalkooda iyo wabtizaazihim gaaladaas dhicidooda ay dhacayaan amwaal almuslimiin hantidii muslimiinta ay dhacayaan oo ay guranayaan meel kasta ay leeyiin halkaas intaasay ka dhaceen halkaas dahabay ka rarteen halkaas shidaalka iska guranaya halkaas waxa weeyaan waxuman qiimo lahayna inta u keeneen dawladlebe hantidii o dhan ka qaateen ay yidhaahdeen diyaaraddaana laydinkaga gadaayo shan boqoloo bilyan waxa weya waxay nagu dhigeen iyo waxay muslim u geysteen iyo siday dad u dhaceen iyo sida taasay sharxaya markaasaad is leedaho niman ad waaqica la socdoo dagaal ku jiroo dareen lahoo cajaa'ibli way is leeda maxaa ka dambeeya uma yadhabuuna waxay aadayaan ilaa bilaadilkufaar wadamada gaalada waa baxayaan london america meelahaas iska gelayaan taasay dhinac ka geleen ama meelahaas kale wadamada gaalada uma yadhabuuna waxay aadayaan ilaa bilaadi اlkufaar mustaxiliina xaalo ay xalaashanayaan kula shayin shay kasta oo yaxullu ku soo dhaca biaydiihim gacmahooda liyaciishuu si ay ugu noolaadaan fiiha magaalooyinka gaalada cala alikhtilaasi dafid watalasusi tuugnimo bismi annaha fayu wax alla saasay iska fiirinayaan dukaanka waa u guraa jaabku gelina islaamta xijaabinta usoo gelshu leeyahay waxaad ka soo guri karto ka soo gur fey ah, waxay ahayd hanti gaala ka cararta ta muslin iyo gaalo laysku saftay gaaladii ay dagaalami waayeen isdhiibanay ah, markaasuu leeya fey weye adugu fey u niyeyso intaad jeebka soo geli karto noo soo geli markaasay jeebaka kusoo gurayaan boorsooyinka kusoo gurayaan waa soo qaadaan subax kasta waxaa u shaqa taga in wax ka soo xadaan magaaladan ina ah, in wax ka soo xadaan wixii lagu qabtaan nasiibkood wixii kaleo la soo fakanaya liyaciishuu si ay ugu noolaadaan fiiha magaalooyinka gaalada cala alikhtilaafi dafid wa tarasusi iyo tuugnimo bismi magac iyagoo uga dhigaya annaha fay amwaashaan waa fay faygii gaalada wey walfayu fayguna huwa faygu nawcun waa nooc min alkhanaa'imi ka mida allatii waa qaniimooyinka tujtana laga soo gurto min daari alxarbi bikayri khitaalin dagaal la'aan laa an tujtanaa in la soo gurto maahan qadaran dhagar onta qofkii tira magaananayo waa soo carara agga laygu cadaadiyo xabsigan ka soo baxay oo qabiil yaro waxaan ka dhashay la cadaadiyo waxa weeya markii amni lagu siiyo lagu yidha meeshaas kaga noolow aada xaddo maya taas waa khiyaano markaad soo gelayda waxa balaaye aad sheegayday iyo waxa hoog aad ka sheekaynayday markii lagu soo dhoweeyey aada hoos ka gure ah, hoosaad ka gure iiri marka waa taas maahan laa ma ahan fay an tujtanaa in la gurto amwaasha qadaran dhagar min daari siyaxa magaalada dalxiiska meel aad adu dalxiis u tagta odo waxadkayda ma leh meeshaan jihaad uma tegin jihaad kuma tegin iyo hub ee dalxiis iyo waxa weeyaan doorsi aad noloshii wadankaaga uga doorsataa u tagta soo ma min daari siyaaxa daarta dalxiiska iyo waliqaamati nagaadi cala raaxati raaxa lagula nagaado fii bilaadi bani اlasfar magaalooyinka reer yurub banilasfar waxaa la dhihi jiray nimankii rumaanka ah, nimankii rumaanka la idhaha banilasfar marka magaalooyinka yurub oo dhan uu ula jeedaa marka kuwa lacagta iyo dolarka magaalooyinkooda inaad raaxa kula nagaato maya lama yidha xoolaad ka soo xadday qaniimo ee waxa weya qaniimo iyo fey waa ciidan muslimoo diyaarsan oo cadow cadaadis saaray oo gaaladii markaas ay cagaha ku fakatay isna dhiibeen xoolihii ay ka carareenaa la yidhaha qaniimo ee meelaad raaxa u doonatay lama yidhaha qaniimo iyo fey midna taasaa la yidhaha fayd fahal talasusuhum tuugnimadooda uu yidhi haadaa oo kan ah mimaa kii miyuu ka mid soo deji kitaab alle waxaa lagu xukumo waa kuwii lahaaye in waxa weeyaan dadka la xadaa ma waxay ka mid tahay mima anzala ma tanaa ka mida ka mid maaha fahal talasusuhum tuugnimadooda haadaa oo kan ah mimaa kii miyuu ka alla soo dejiyo faqad shawahuu waa fool xumeeyeen suurat alislaam diinka islaamka muuqaalkiisii iyo wixii dadku ka haysteen waa ay fool xumeeyeen faqad shawahuu waa fool xumeeyeen suurat alislaam islaamka muuqaalkiisii ayamaa tashwiihin fool xumayn midkii u kaamilsanaa fool xumayn midkii ugu kaamilsanaa ayay fool xumeeyeen xata اqtaranad ilaa ay la xidhiidsatay allusuusiyatu tuugnimada bilislaami diinka islaamka fii mukhayalati kaiirin in badan malahooda min alkufaari gaalada ka mid mar haddii la arkay gabadhii xijaabniyadoo qaadayda wiilkii garka dheeraayoo qaadaya kii tusbax lahaayoo qaadaya wax aan kala har lahayn ilaa waa kooxo kala duwan boqolada axbaashtu ayagu garma daystaan oo ugu daranoo khatartaas wax ka sameeya marka wixiiba hadday wada xadayaan khalaas marka gaaladii maskaxdoodii waxaa degtay marka muslin la sheego tuug ah, muslin haddii la sheego rag iyo dumar tuugu ka aami oo le kolleyba wa waa tuug waxada haddaad muslin maqasho ah, sidaasaa maskaxdii gaalada degtay marka bal fiiri imise dhibaato ay u geysteen marka diin islaamku waaso inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun xataa اqtaranad ilaa ay la xiriirsatay fool xumeeyeen islaamnimadii ilaa ay la xidhiidsatay allusuusiyatu tuugnimadu biislaami oo laysku xihayba islaamnimadii iyo tuugnimadii fii mukhayarati kaiirin in badan malahoodo min alkufaari gaalada ka mida waqad calimtu daalika arrinkaas anugu waxaan ka ogaaday yui shiiku miman dad itasala bi igala soo xidhiiro iga soo wacay min bilaadi lkufr magaalooyinka gaalada shiikh ka waran haddaan soo galo carwo gaala leedahay xoogaasoo kama qaadan karo soo ima banaana sowfey maahan shiikh yurubay iga soo wacayaan kuwaas qaarnababa ii yimaadeen markay wadamadooda kusoo laabtaan inta ii yimaadaan leyiin sheikh meeshaasaan ku noolnahay marka haba xoog iyo shaqo kale iskuma dhibnee wixii aan ka xadi karnaan ka xadna sheikh soo ma banaana marka halkaasaan ka ogaaduu leeyahy arrinta waqad calimtu daalika dhaqankaas waxaan ka ogaaday miman dad itasala bi igala soo xidhiiray min balaadi اlkufri iyo wa miman dad laqiitu aydan aan la kulmo toos ila soo fadhiistay wa qaala bacdun gabolkoodu waxay yidhaahdeen cindanaa agteenna waxaa ku sugan jamaacatun koox jamaacadaasoo daahiruha asala haddaad fiirido muuqaalkooda waa dad wanaag ka muuqda oo islaamnimaaba ka muuqataba muuqaalkooda dad diinyaday u egyihiin jamaacadaasoo daahiruha daahirkeedu asalaxuu yahay yadkhuluuna waa gelayaan alaswaaqa suuqyaalka waya'khuduuna minhaa waxay ka soo qaadanayaan maasha wax alla waxay doonaan bilaa amanin lacag la'aan waidaa qiila la marka lagu yidhaahdo maa lakum maxaa idiin sugnaaday maxayna ku dhacay alaysat isariqatu muxaramatan fii diinikum ama waa lagu qabaa tuugnimadii maryaa maan diintiina islaamku aysan xaaraan ku ahayn tuugnimadu alaleey ama muslimiintii kalea la hadla waa wareedhe saa laku gal heer waa maxay waxaan aad xadaydo ma waysan islaamnimadu xaaraan waysan islaamnimadu xarimayn tuugnimada ilaa qof muslima ha tahay marka la weydiiyo alaysati sariqatu tuugnimadu miyaysan ahayn muxaramatan mid lagu xaaraamtinimay fii diinikum qaaluu waxay leeyiin haadaa maalka aan qaadaynaa mima afaa allah waxyaalaha ilaahay noo soo celshuu ka mid yahay calaynaa korkeenna min alqanaa'imi oo qaniimooyinka waa qaniimo waxaan qaniimo waa qaniimooyin ilaahay gaalo nooga keenay way nooga soo qaaday shiiku wuxuu idhi alfayu faya huwa alqaniimatu waa qaniimada albaaridatu qabow oo aan macnaha dagaal lagu helin allatii qaniimadaaso yaqnamuhaa ay qanamaystaan aljeyshu ciidanka islaamka min caduwi cadowgiisa laakiin waa cadowgee alladii cadow qaamad ay istaagtay baynahu ciidanka iyo wa baynahum ayaga alladii cadowdhe qaamad ay istaagtay baynahu cadowga iyo wa baynahum muslimiinta xarbun dagaal fi lasl cadow oo muslimiinta iyo ayaga dagaal ka dhex taagna ydkulu waa gelayaan almuslimuuna muslimiintu arda alcaduwi dhul cadoway gelayaan fayastaslimu waxaa isdhiibaa alcaduwu cadowgii wayusalimu waa soo dhiibaa nafsahu nafsadiisa iyo wamaa xoolihii ladahi agtiisa ahaa saasaa la yidhaha haniima saasaa la yidhaha fay haddii xoog dagaalku qarxo oo la baabasho laga qaadana qaniima la yidhaha haddii inta marka ciidanka la duldhigo ay soo dhiibaan oo la qabtana maxaa la yidhaha fay marka labadaba maxay keento waa dad dagaal ka dhexeeyo labadaba dagaala lagu keeno ee tuugo laguma keeno iyo xatooyo sidaasaa la yidhaha e yadkhulu way soo gelayaan almuslimuuna muslimiintu arda alcaduwi fayastalimu waa qabsanayaan alcaduwu cadowgu fayastaslimu way soo dhiibadhe fayastaslimu waysi soo dhiibaa alcaduw cadowgu wa yusalimu waa soo dhiibaa nafsahu nafsadiisa iyo wamaa xoolaha ladahi agtiisa ku sugan fayakuunu daalika maalkaasaa wuxuu noqonaa qaniimatan qaniimado lilmuslimiin u sugnaaday wa amaa haaulaa'i kuwaan alyowma maanta fa innahum ayagu yadkuluuna waa gelayaan bilaada alkufaar magaalooyinkii gaalada musaalimiina xaalay la heshiinayaan waan soo dhiibnay qaxootiyaan nahay meelan ku noolaanaan weynay magangeliyaan rabnaa way soo dhiibayaan cadaadiisa wadammadayadiina la lakaga haya waana la ku dhibaa bal yadkhuluunahaa magaalooyinku waxay soo gelayaan adilatan xaliyan kuwa dulaysan saakirina xaliyan kuwa ihaanaysan abaara nagu dhacdo colaa nagu dhacay waana la dilay waana la bahdilay waana la midabta kooray waana la midabta kooray waa dhibaata nagu dhacday taasaa nagu dhacday saasaan nahay qabiilo yaraan ka dhalanoo la cadaabo waxa weya intay hoog sheegi karaan ay sheegayaan ayagoo dulliga iyo isha hooska ka dhigaya markaasay naxariiska dalbanka hanaloo naxariisto ilnaxariisad hanala ku fiiriyo ma waxaase ah, ah, xoog looga wax looga qaad ah, hadhowna waay le mesha xoogaan ku nimi xoog ayaan ku qabsan oo waa qaniima waxaan ka helayna fiiri iyaguna waxa ay siday beenta hata ay sheegayaan marka ay soo dhiibayaan wax la malay kara ma intaasoo beenay isku rakibayaan oo isleeyihin halayni naxo halayni siiyo waxa weeyaan magangeliyo fainahum kooxdaasu yadkhuluuna waa gelayaan bilaad alkufaar musalimiina xaalay heshiis la gelayaan oo ay la heshiinayaan bal yadkhuluunaha waa gelayaan magaalooyinka adilatan xaaliyan kuwa dulaysan saaqiriina ihaanaysan yatakafafuuna xaalay sacabada u hoorsanayaan anraxmata naxariis min nidaami alkufaar gaalada nidaamkooda qaanuunka wadanka inna loo fiiriyaan rabna oo dadka laajiinta qaxootiga tixgelintoodii ha sifadii waa lena war mati laaji adiga war waana qaxootiyaana balhananoo fiiriyo nidaamka yaga in alla intii shuruuda waa buuxinay colaadan ka soo cararnay midabtakoran ka soo cararnay cadaadisan ka soo cararnay wixii shuruudahoo dhan oo laajilaahaa jiraan leenahay war nidaamka naloo fiiriya naloo naxariisto saasay ku imaanayaan ayagoo hoog oo dhan sheegana yatakafafuna xaalay calaacalaha u horsanayaan an raxmata naxariis yay naxariis ka rabaan min nidaami alkufaar gaalada nidaamkooda iyo qaanuunkooda wa rubamaa waxaa la arkaa lam tasman inaysan ku cayilin kuruushum caloolahoodu ilaa biquruushihim lacagta gaalada maahan ah, waxa weeyaan kuruush waa waa caloosha caloolahooda wey quruushtuna waa jamcu qirshin qirshi waxaa la yidhahdaa lacagta waa nuuc lacagaho carabtu ay isticmaasho ah, sacuudiga mar waa laga isticmaali jiray suudaana laga isticmaalay lubnaan masr kulli waa laga isticmaalay qirshi marka waxa weeyaan meeshaasay joogaan waxuma cayrihaba la siiya waxay caloosha ka buuxiyeenba waa lacagta cayrta markaas oo ay laleeyahay waa wax qaxootiyo baktinaayee ha la siiyo taasay ku ladan yihiin markaasay leeyihin meesha xoogaan ku joogna waana qaniima waxaan ka helnaa bal fiiri beentaas meeshay say u ta'an wa rubamaa waxaa la arkaa lam tasman inaysanba ku cayinin quruushum caloolahooda ilaa biquruushim gaalada lacagtooda maahane allatii lacagta yucduunaha la siinayo kamaa yucdaa sida loo siiyo almutasawiru qofka tuugsada qofka tuugsada sida loo siiya loo siiya cayrta maxaa yeelay liana alhaaliba in sida badan لأن الغالبa sida badan أنahum kooxdaasu يuqiimuuna waa nagaadaan iقaamaة الlaajiئiin dadka qaxootiyaalka nagaashadooda الsiyaasiyiin oo waxay leeyihin midabta koor amase cadaadisan ka soo carar marka qaab oo siyaasiyiin ha loo siina aa la leeyahay marka magangelyo ku jooga xoogaana waa la siina qaab oo saasaa loo siina cadaadisan ka soo cararnay cadaadinaana laku hayey dhibaatana laku hayey saasay leeyihin marka qaab oo magangelye siyaasadee camala ay intooda badan kuwa joogaan meesha markaasaa wax lagu siiya markaasay lacagta gaalada inta ka dhirgaa caloolahu ku buurteen markaasay haddana leeyihiin waa qabsannay waa qaniimo wey waxaan ka helnay kamaa allati maalyaalkiiy ku cayireen yucduuna la kamaa yucdaa sida loo siiyo almutasawilu tuugsadaha qofka tuugsada lianna alqaaliba sida badan annahum ayaga yuqiimuuna waxay ku joogayaan iqaamata laajiin qaxootiyaalka waxa weeyaan joogidooda asiyaasiyiin ee siyaasiyiinta uma laa yajiduuna heli maayaan haddana oo dareemi maayaan adna xarajin wax yar oo dhib min akli amwaali nnaas dadka maalyaalkooda ku cunaayaan bilbaadili waxaas ay dadka maalkooda gura dhibsan maayaan war ilaahay ka cabsada war ilaahayu idin cadaaba war diinkaa ku cayaarnina war diinka magaxumaha u soo jeedina war ma dhibsanaya maya maya idin annaga kaa og fa yuskiduuna way caragelinayaan rabbahum rabbigood ila diinkii alla ihanaysanayaan dulmiyay ku nool yihiin ilaahay way caragelinayaan wa yuskiduuna anaasa dadkana way u caragelinaa calayhim korkooda gaaladii ay la noolaayeen qaxootiga ahaana waxa weyn tuugo shayaadiinaha tiinay leeyihin mana tihiin wax magangelyo rabee tuubaatihin inta la qabqabta hadhow xabsiyada laga buuxina uma laa yabahuuna u aaba yeeli maayaan dan kama laha litashwiihi اlislaam diinka islaamka oo ay fool xumaynayaan iyo wasadi jeedinta ay ka jeedinayaan can sabiilihi diinka wadadiisii bimili ficaalihim afcaashooda haadihi oo tan ah waxa islaamka foolxumo ay u jiidayaan dadku ay nabcanayaan diinta islaamka dan kama laha wax dana kama laha wax dana kama laha uma laa yabahuuna u aaban yeeli maayaan litashwiihi islaam diinka islaamka foolxumayntiisa iyo wasadi ka jeedinta ay dadka ka jeedinayaan can sabiili diinka wadadiisa bimili ficaalihim afcaashoodanna ay uga jeedinayaan hadii oo tan ah haada arinkaasu xiina waqti weeye yakuunu ljihaad jihaadku uu yahay calaa bacdi almacaani macaanida gabalkeed macaanida almuxarafati la leexiyey waa markaas waa mar magacii jihaadka loo adeegsanaa macaani aan saxayn ahayn amaa jihaadku fa huwa dirwatu sanaami islaam waa islaamka korsdhexaadkiisa meesha ugu sarrayday waa diinka meesha ugu sarrayday laakiin ayaga magacaan saxayn markaas u adeegsanayaan haadaa kaasu xiina waa waqtiga yakuunu jihaadu noqona calaa bacdi اlmacaani macaanida gobol ka mida macaanida almuxarafati la leexiyey maca ana qudwata اlmuslimiin ayadoo muslimiintu kay ku dayanayeen wa sayid اlmujaahidiin inta jihaadka inta jihaada sayidkoodii salى اllahu alay waslm waa nabi maxamed sayidkii mujaahidiinta kaana wuxuu ahaa yaruddu mid celiya ammaanaati caduwihi cadowgiisa ammaanooyinkooda alladii cadowga nasaba lahu u taagay alcidaa colaytanka cadow colaytan ula soo taagan uu ammaanada u dhiibaya qofka jihaadka sharciga u taagan waxaa la rabaa nabigaas inuu ku daydo sala allah alay waslm isagaas waynu qudwo ka dhigto qof walbaana waa inuu nabi maxamed ku daydo sal allahu calah wasalam kaana nabigu wuxua yarudu mid celiya ammaanaati caduwi cadowgiisa ammaanooyinkooda alladii cadowga nasaba u taagay lahu nabiga alcidaaa collaytan jihaaran si cad collaytan nabiga ugu taagay kamaa mara sidiina soo maray fahal min mudakirin qof waansamaya ma jira oo caqli leh oo inta isgarab dhiga dhaqankaas kooxda fasaaday iyo dhaqankii nebi moxamed sal allahu cala wasalam waar qof wax ku fahmaya ma jira wallah subxana wa tacala aclam wsal allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed